bsm اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لilaahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamadi wعlى آlihi وsaxbihi أجmaciin ama bacd waxaan soo haynay kitaabkii alfusuul fii siiraةi الrasuul lilxaafid abilcimaad ismaaciil bni cumar bni kahiir raximah اllahu tacaala waxaan joognay oon soo gaarnay nebiga calayhi salaatu wasalaam hooyadiisii dhimashadeedii oo inay kaxaysay eh, abtiyaalkii yanii awowgii abtiyaalihii inay u geynaysay bani najaar oo markaa halkaa ay u waday madiino dabadeed iyadoo soo socoto oo dariiqii inay ku dhimatay alabwaa meel la yidhaha marka inay ku dhimatay markii nebiga uu maka fatxu maka u socday ayuu soo tegey uu yimid meeshan marka la yidhaahdo abwaa ayuu soo maray meeshii qabriga hooyadii uu ku yaallay dabadeed marka allow ka idin dalbaday inuu qabriga hooyadii booqdo waa booqday waa loo ogolaaday ilaahay waa u ogolaaday haddana wuxuu ka dalbaday oo alla ka idin dalbaday inuu istikfaar ilaahay u weydiiyo dembi dhaaf inuu alla u weydiiyo dembi dhaafkii marka waa laga diiday arrintaana waa arrinta ka oysiisay oo nebigu uu aad ula ilmeeyey oo la ooyey kaana culimmadu ay tilmaameen in laga qaadanayo in dadka mushrikiinta ah aan istikfaar ilaahay loo weydiinin in laga qaadanayo macnaha meesha ku jirana ay tahay nebiga marka hooyadii inay yacnii markaa diinu shirki inay iyadu ku dhimatay sida aabbihiiba uu sidaasoo kale ugu dhintay marka eh, alimaamu nawowina macnahaas waa ishaaraya sharxa muslimka kitaabkan albidaaya waannihaaya oo ibnu kaiir uu leeyahay isaguna aad buu uu masaladan uga hadlay marka eh, axaadiidta wuxuu keenay aabbihii muslim uu warinayo eh, nin dadkii markaa joogay ka mid ahaa uu yidhi nebiga uu ku yidhi ayna abii aaw aabbahay ee uu yidhi abuuka fi naar aabbaha naartuu ku jiraa ayuu ninkii ku yidhi nebiga markaa ayaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam ninkii waa sii jeestay waa tegey isagoo murugaysan markaasuu wuxuu yidhi kaalay inna abii wa abaaka fi nnaar aabbahay iyo aabbahaaba naartay ku jiraan xadiidkaa marka muslim ayaa warinayo adeer marka in lagu awilo oo aabbihii laga ta'wiiliyo laga leexiyo macnaha oo adeer loo leexiyo takalluf baa ku jiro haddii nebiga aabbihii islaamnimo sugan loo heli lahaana in markaa la leexiyo macquul bay ahaan lahayd laakiin haddaan lahaynin taa marka macquul eh, yacni ta'wiilku ta'wiil baciidu iska ahaanayaa markuu ka soo hadlay axaadiidtaas marka xadiidkaa iyo midkan nebiga hooyadii iyo ku saabsan ayaa wuxuu yidhi ibnu katiir ayaa waxau yidhi ibnu kaiir wاlmaqsuudu waa juska koowaad mujalladka koowaad juskiisa labaad waay lix boqol siddeetan iyo shan wاlmaqsuudu ana cabdalmuطalib ulajeeddadu waxaa weeyaan cabdulmuطalib oo nebiga awowgii ah maata calaa maa kaana calayhi min diini اljaahiliyati wuxuu ku dhintay diintii uu ku sugnaa ee jaahiliyada ahayd khilaafan lifirqati الshiicati fiihi iyadoo shiicada lagu khilaafaya arrintaa wa fi bnihi cabdulmuطalib wiilkiisii abi aalibin isaguna calaa maa sayaأtii sida imaan doonta fii wafaati abi aalib ku imaan doontana sidaasuu isaguna ku dhintay abu aalib oo nebiga adeerkii ah waqad qaala albayhaqiyu alimaamu اlbayhaqi waxa uu yidhi bacda riwaayatihi hadihi اlaxaadiid markuu axaadiidtan wariyey oo nebiga aabbihii iyo hooyadii ku tacalluqdo fii kitaabihi dalaa'il اnnubuwa markuu ku wariyey ayaa waxa uu yidhi wa kayfa laa yakuunu abawaahu wa jadduhu baa nebiga aabbayaalkii iyo markaa yacnii e, labadiisii aabba hooyadii iyo aabbihii iyo wajadduhu awowgiis nebiga yacni aabbihii iyo awowgii calayhi salaatu wasalaam labadii aabba iyo awowgii bi haadihi sifati fi laakhirati sidee baynan aakhirada sifadan oo gaalnimada ah aynan u lahaanaynin buu yidhi waqad kaanuu yacbuduuna alwatan labadiisii aabbe iyo awowgiiba asnaamtay caabudi jireen calayhi salaatu wassalaam xataa maatuu ilaa ay ka dhinteen walam yadiinuu diina ciisa bni maryam diintii nabi ciisena kuma aynan dhimanin wa kufruhum kufrigooduna laa yaqdaxu fii nasabihi aabbihii iyo hooyadii waa gaalo marka la nasabka nebiga ma dhaawacayso ayuu yidhi alimaamu albayhaqi sababtu waxay tahay buu yidhi <clears throat> lianna ankixata alkufaari saxiixatun maxaa yeelay gaalada nikaaxyadoodu waa saxiix alaa taraahum soo arkaysid yuslimuuna inay soo islaamayaan raggu maca zawjaatihim xaasaskooda ay la soo islaamayaan <clears throat> falaa yalzamuhum ku laasimi maayo tajdiidu alcaqdi yacnii mas'alow rabaa inuu kaa daaweeyo haddii nebiga hooyadii aabbihii muslimiin ma aynan ahayn la dhaho sow ka dhalan mayso nikaaxiisii iyo nasabkiisii iyo in markaa la duro ma ka dhalanaysu leeyahay maxaa yeelay dadkaasi nikaax waa yaqaaneen ayagoo gaalo ay nikaax yaqaaneen xadiidka caaisha ee bukhaarina waa tilmaamayaaba nikaaxyadii jaahiliyada waxaa ka mid ahaa nikaaxa hadda annaga aan isku nikaaxsanno noocan laftirkiisa ayaa jaahiliyadii jiri jiray oo nikaaxyadii jiri jiray ka mid ahaa kaasowna nebiga ku dhashay calayhi salaatu wasalaam <clears throat> sow ma aragtid buu yidhi marka nikaaxyadoodu inay saxiix tahay waxaa ku tusayo ninku hadduu soo islaamo naagtiisii markaa uu la soo islaamo inaan loo cusboonaysiinaynin nikaax walaa mufaaraqatuhunna idaa kaana miluhu id kaana miluhu idaa kaana miluhu yajuusu fi lislaam hay sidaas <clears throat> isagu markaa alimaamu dahabi tilmaamay alimaamu <clears throat> lbayhaqi baan dhehi lahaa ibnu kaiir baa ku sii daro qultu wa akhbaaruhu sala allahu calayh waaalih wasalam axaadiidta nebiga oo can abaweyhi labadii dhashay ku saabsan wa jaddihi awowgii ku saabsan cabdilmuطalib biannahum min ahli الnaar inay yihiin laa yunaafi alxadiida alwaarida canhu min طuruqin mutacadidatin ana ahla alfatrati waaladfaali wاlmajaaniina waالsumma yumtaxanuuna fi اlcarasaati yowma alqiyaamati kamaa basadnaahu sanadan wamatnan fii tafsiirina bushigaas markuu bayhaqi daaweeyey nasabka nebiga ku saabsan ayuu wuxuu haddana ibnu katiir daaweynayaa mas'alo dadku badanaa ay ku celceliyaan oo ay yidhaahdaan diin soo gaartay nebiga aabbihii ma jirin ahlu fatray ahaayeen fatray ku dhinteen sidee baa loo ciqaabayaa ibnu katiir marka wuxuu leeyahay arrintan axaadiidta nebiga uu leeyahay uu sidan ku sheegay iyo inay ahlu fatra ahaayeen oo laba nebi ay u dhaxeeyeen isdiidi maayaan buu yidhi maxaa yeelay waxaa sugan dadka ahlu fatrada in la imtixaani doono marka aakhiro la tago oo alla uu dhihi doono naartaas gala kii galana uu janno uga dhigayo janno ku abaalmarinayo midkii diidana la naaraya markaa marka ibnu kasiir wuxuu leeyahay axaadiidta ahlu fatrada ku saabsan kitaabkeenna ayaanu ku basdinnay oo ku faafinnay tafsiirkeenna tafsiirkan tafsiiru lqur'aani alcadiim wamaa kunaa mucadibiina xataa nabcaha rasuulan markaan fasiraynay buu yidhi fayakuunu minhum ahlu fatraha waxaa ka mid a man yujiibu qolo ilaahay marka uu amro yeelayso oo la jannaynayo wa minhum man laa yujiibu kuwa aan yeelayninna waa jiraanoo naarta sidaa ku gelayo fayakuunu ulaai marka nebiga awowgii iyo hooyadii iyo aabbihii waxay noqonayaan min jumlati man laa yujiibu kuwa aan ajiibaynin bay noqonayaan oo imtixaankaas aakhiro kuwa ku dhacayay noqonayaan maxaa yeele mar haddii nebigu naar uu sheegay warkiisuna run yahay xataa haddii la yidhaah aakhiraa la imtixaanayaa imtixaankaa baanay ku guulaysanaynin si loo jamciyo marka axaadiidta ayb fayakuunu haaulaa'i min jumlati man laa yujiibu falaa munaafaata walilaahi alxamdu waalminna axaadiidtan saxiixu muslim ku jirto iyo yacnii qisadan yacnii xukunkan ahlu fatrada isdiidi maayaan wa ama alxadiidu aladii dakarahu suhayliyu bushii kale oo haddana galay xadiidka uu sheego suhayli uu sheegay wadakara ana fii isnaadihi majhuuliina ouna tilmaamay isnaadkiisu inay majhuuliin ku jiraan ila bni abi abizinaad can curwata can caa'ishata radia allaahu canha anna rasuula allahi sala allahu calayh ali wasalam nebiga sa'ala rabbahu rabbigii inuu su'aalay an yuxyiya abawayhi labadii dhashay inuu u soo nooleeyo fa axyaahumaa alla uu u nooleeyey wa aamanaa bihi ay rumeeyeen xadiidkaa wuxuu yidhi ibnu kaiir fainahu xadiiun munkarun jiddan waa xadiid aad munkar u ah wain kaana mumkinan binnadari ilaa qudrati اllaahi tacaala ilaahay awooddiisa marka la eego waa awoodaa alleh inuu dib u soo nooleeyo sidaa uu yeelo laakiin xadiidka waa xadiid munkar ah oo aan yacni saxiix ahayn laakina aladii habata fi saxiixi yucaariduhu xadiidka saxiixa ku sugan oo muslim uu werinayo labada xadiidba nebiga aabbihi hooyadii kan ku saabsanba muslim baa saxiixiisa ku wariyaye wuxuu yidhi markaa xadiidkaas saxiixa ayaa caaridayo oo ka hor imaanayo marka masaladan ibnu kaiir albidaaya wanihaaya ayuu ku sheegay meelaha uu uga hadlaayo nebiga dhalashadiisa iyo ayuu ku tilmaamay arrintaasna qadxi iyo dhaawac kuma ahan yacnii rasuulka iyo risaaladiisa iyo nebinimadiisa iyo nuqsaanna kuma aha rasuulka calayhi salaatu wasalaam marka sida dadka qaar ay moodayaanoo nebiga haddii la yidhaah hooyadihii aabbihii muslimiin ma aanay ahayn nebigii baa wax loo dhibay ay leeyihiin sax ma aha nebi ibraahimba aabbihii muslim ma uunan ahayn haddana isaga khaliiluraxmaan waaye marka qofku taa marka inuu ogaado muhimku hadda annaga dan kaleyda xukun hadda nooga xiranoo weyn ma leh laakiin waxaan allaahumma yacni xukunkaa uu alimaamu nawowi sheegay maahani laakiin waxaan u sheegaynaa waxa ay tahay dadka qaar baa marka axaadiidtaa la sheego ama dad dhahaya sidaan markay maqlaan ayay waxay yidhaahdaan waa dad markaa nebiga necab oo nebiga hoos u dhigayo oo nebiga hadduu aooyadii aabbiyi hadday gaalo ahaayeen waayahay muxuu ku dhashay iyo waxaabay leeyihiin wixii uu ku dhashayna waa kaas culimmadii baa sheegtay bayhaqi middan iyaduna ahlu fatray ahaayeenna ibnu kahiiraa ka jawaabay waa taas xadiidkan waa loo soo nooleeyeyna ibnu kaiir baa ka jawaabay warkeenna marka meeshan maba kulihinba naga ayb halkaa marka meeshaas yartaa baan rabay marka inaan uga laabto falama maatat ummuhu qaala alimaamu alxaafid ibnu kaiir raximah اllahu tacaala falamaa maatat ummuhu hooyadii markay dhimatay xadanathu ummu ayman ummu ayman ayaa barbaarisay wa hiya ummu ayman mowlaatuhu weeyaan middii isaga uu xoreeyey walaheeda ou lahaaya warisahaa min abiihi aabbihii buu ka dhaxlay aabbihii cabdullaahi buu ka dhaxlay haweentan ummu ayman ayaa loo yaqaanaa magaceeda waxaa la yidhaha baraka ummu ayman barakatu alxabashiya xabashiyad ayay ahayd marka ummu ayman waa kunyadeeda barakana waa magaceeda markaa rasuulka iyada ayaa barbaarisay <clears throat> markay hooyadii dhimatay wahiya mawlaatuhu warihahaa min abiihi aabbihii ayuu ka dhaxlay wa kafalahu jadduhu awowgii baana kafaalo qaaday cabdulmualib ahaa aweentan waa barbaarisay cabdulmualib awowgiina waa kafaalo qaaday markaa nebiga dadkii barbaariyey xawaadiluhu hooyadii kow suwayba labo xaliimatu sacdiya waa soo barbaarisay waa nuujisa waana barbaarisay xaliimatu sacdiya gabadheedii shiima la dhihi jiray oo isaga yacnii ka weynayd rasuulka da ahaan way soo barbaarisay iyaduna nebiga oo dadkii hooyadeed bay la hayn jirtay rasuulka ayb shiima ayaa la dhihi jiray markii hawaasin ayay nebiga wafdigii hawaasinka ayay ka mid ahayd waa u timid nebiga gogashiiba uga kacay agtiisa ayuu fariisiyey aad buu marka u qadariyey u maamuusay calayhi salaatu wasalaam xawaadinu way marka ka mid ahayd shiimaa ayb umu ayman iyada markaa aad baa nebigu iyaduna ugu qadarin jiray haweeney mu'minaday ahayd markii nebigu uu dhintay abuubakar iyo cumar waa soo booqan jireen sidii nebigaba u booqan jiray oo xadiidkii saxiix ah waa ogtiinoo muslim uu warinayey umu ayman abuubakar ayaa wuxuu cumar ku yidhi tacaala waxaan booqana yacnii falnazur ummaayman kamaa kaana rasuulu llahi sala allahu calayh waali wasalam yazuuruhaa siduu nebiga u booqan jiro kale kaale aan u booqanno ummu ayman way booqdeen waa mar nebigu dhintay ahayd iyadoo oynaysay u tageen markaasay yidhaahdeen maa yubkiiki maxaa kaa ooyinsiinayo amaa taclamiina anna maa cinda allaahi khayrun lirasuuli illaah miyaadan ogeyn waxa ilaahay agtiisa nebiga u yaallo inuu uga khayr badan yahay adduunyadan iyo meeshan uu ka tegey waxa alla agtiisa u yaalla in nebiga uu u fiican yahay miyaadan ogeyn u khayr badan yahay markaasay tidhi aniga taa inaanan ogeyn u oyn maayee laakina alwaxya qad inqadaca min asamaa waxaan u oynayaa waxyigii ayaa samada ka go'ay waagii hore waxyi baa noo soo degi jiray mar dambe hadda waxyi noo soo degi maayo sidaasay tidhi markay hadalkaa ay tidhi ayaa abubakar iyo cumar iyaguna ay ooyeenoo fahayajathumaa albukaa ooyinay ku kicisay hadalkaasay aad ugu ta'adureen ugu saamoodeen marka way la ooyeen iyadii bay la ooyeen marka ummu ayman aweentaasay ahayd ayb wariahaa min abiihi aabbihii buu ka dhaxlay oo aabbihii bay addoon u ahayd nebigaa dhaxlay dabcan markaa welihii haddii nebiga aabbihii uu xoreeyeyna weluhu nebiga dabcan isagu kusoo wareegayaa ilaa waa la dhaxlaa welaheeda ayb wa kafalahu jadduhu awowgii ayaa kafaalo qaaday sidoo kale cabdulmualib ahaa falamaa balaga rasuulu llaahi sala allahu calayh waalih wasalama nebigu markuu gaaray min alcumuri marka iyada wuxuu nebiga ku daray mowlihiisii zayd isaguna zayd binu xaarisa ayaa umu ayman nebigu calayhi salaatu wasalaam zayd buu ku daray umu ayman zayd marka waxay u dhashay umu ayman usaama umu ayman marka usaamat bnu zayd hooyadii wa oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam mawlihiisii zayd ahaa ayaa marka guursaday umu ayman usaamay u dhashay walidaalika usaama radi allaahu canhu madow baa ku jiray madow waa madoobaa zaydna aad buu u caddaa kaasay carabtii yanii aada u tuhmi jireen usaamo nasabkiisa waa marka iyagoo isla hurdo oo go labadooduba mid walbaa weji uu ka saaran yahay ee laakiin lugahoodu ay muuqdaan ayaa ninkii mujasiz almudlaji ayaa arkay markaasuu yidhi isagoon wejigoodii arkin inna haadihi alaqdaam bacduhaa min bacdin lugahan waa isleeyihiin buu yidhi qaarkood qaarka kaley ka imaadeen markaasaa nebiga caaisha radiallahu canha waxay tidhi rasuulka ii soo galayoo aad u faraxsan markaasaan idhi maxaa dhacay markaasuu yidhi qaa'ifka ninkii qaa'ifka ahaayo hidda sooca ahaa mujaziz almudlaji ayaa maanta wuxuu arkay zayd iyo usaamo isla hurdo oo lugahooda keliya ayuu arkay markaasuu yidhi labada lugood waa isleeyihiin carabtuna dadka qiyaafada iyo qaanna aad baa warkoodu ay uga dambeeyeen marka nasabkaas wax laga sheeg sheegi jiro meeshaas ku baaba'ay ayuu nebigu ku farxay calayhi salaatu wasalaam falamaa balaga rasuulu llaahi sala allahu calayh ali wasalam nebigu markuu gaaray min alcumuri cumriga tamaani siniin sideed sano markuu gaaray tamaaniya siniin tuwufiya jadduhu awowgii baa la oofsaday oo cabdulmualib baa dhintay cabdulmualib markaa waa dhinto makuu ku dhintay meesha xajuun la iraa ayaa lagu aasay oo lagu duugay wa awsaa bihi ilaa cammihi buu kala dardaarmay abi aalibin ahaa cabdulmualib marka nebiga adeerkii abu aalib buu kala dardaarmo waxa uu yidhi ilaali eh, inankan shani buu yeelan doonaayo marka wuxuu maqli jiray dadkan yacnii waxbuu ka dareemay ama uu ka arkay ama uu ka maqlayba ayb yahuudda iyo yacni nasaaradii dadkii kitaabada yaqaanay ayuu wax ka maqmaqlay markaabuu wuxuu yidhi aad iigu ilaali inankan aadna iigu barbaari ayb wa awsaa cabdulmualib waa dardaarmay bihi nebigiibuu kala dardaarmay ilaa camihi adeerkii ibni aalibin ahaa abi aalibin ahaa ilaa camihi abi aalib liannahu maxaa yeelay abu aalib kaana wuxuu ahaa shaqiiqa cabdillaahi nebiga adeer aabihii cabdullaahi walaalkii ku hooyo ku aabba ahaabuu ahaa fakafalahu abuu aalib baa kafaalo qaaday waxaadahu waana ilaaliyeyo waa koolkooliyey atama xiyaadatin yacnii koolkoolin midda ugu dhammaystirnaan badan yanii aad buu u barbaariyey wa nasarahu waa u hiiliyeyo waa u gargaaray xiina bacaahu llaahu markuu ilaahay soo bixiyey xiina bacaahu allaahu markuu alla soo saaray acaza nasrin gargaar midkii ugu adkaabu u gargaaray markaa nebiga e, wowgii markuu ku wareegay sideed jir buu ku dhintay dabadeed marka wuxuu ku wareegey e, abu aalib ayuu ku wareegey dardaaran cabdulmualib uu la dardaarmay ayuu kula wareegey dabadeed marka waa abuu aalib nebiga waa barbaariyey aada buu u dhaqaaleeyey waana u gargaaray markii lasoo diray kadib acaza nasrin maca annahu haddana isagoo abuu aalib kaana uu ahaa mustamiran mid markaa daa'im ku ah calaa shirkihi shirkigiisa ilaa an maata ilaa uu ka dhintay isagoo gaal ah oo mushriknimadiisii ku taagan ayaa abu aalib nebigu haddana uu hiilin jiray marka jacaylka abuu aalib wuxuu ahaa jacayl dabiici ah jacayl diini ama aanu ahayn oo ilaa jacayl diini hadduu ahaan lahaada muslim buu noqon lahaaban jacaylkiisu wuxuu ah marka waa maxabba oo dabiici ah oo qaraabanimo ayuu jeclaaday oo alla u geliyey laakiin abu daalib ma islaamin culammada marka waxay yidhaahdaan xikmada abuu daalib in islaamka aanu gelin haddana nebigu uu sidaa ugu kaalmeeyo xikmada ka dambaysay waxay ku sheegaan haddii abuu daalib nebiga diintiisa uu soo geli lahaa oo awalu amrihiba mar allaale markii nebiga lasoo diro waa islaamay waana garab istaagay uu dhihi lahaa shay gaalada kale uu la wadaago oo uu nebiga uga dhiciyo ma aanu heli lahayn marka abuu daalib geesna nimankan waa ku diinu ahaa oo xagga marka mushrignimada iyo diintaas iyo waa ku cisay jireen isagiina nebiga hiiladiisuna nebigay jirtay dhinaciisa marka bal fiiri ilaahay xikmadiisa yacnii hiiladiisiina nebigaa la siiyey qaasim mushtarak shay ay mushtarak ku yihiin isaga iyo acdaa'dii rasuulkana waa loo yeelay waa shirkigaas naam ilaahay marka isaga garanaya dadka marka sida uu u kala hanuunka iyo baadida iyo xikmad unbaa alla uu ka leeyahay subxaanahu wa tacaala ayb sidaasaa marka ibnu kaiir iyo culimmadu marka ay tilmaamaan ayb walidaalika nebiga abu aalib nebiga kama aanu aqbalin islaamnimada waa ka diiday isagoo weliba og diinta nebigu inay diin xaqa tahay ayb waxaaqahu atama xiyaadatin wanasarahu waa u hiiliyey xiina bacaahu llaahu markuu ilaahay soo bixiyey acaza nasrin hiilo midda ugu adayg badan maca annahu kaana isagoo weliba ahaa mustamiran mid joogto ku ah calaa shirkihi shirkigiisa ilaa an maata intuu ka dhintay faafafa allaahu alla wuu ka fudaydiyey bidaalika gargaarkaa nebiga u gargaaray sababteeda min cadaabihi cadaabkiisiibuu fududeeyey kamaa saxa alxadiidu sida xadiidku ku ansaxay bidaalika kaagaas waa xadiid bukhaari iyo muslim ay warinayaan cabaas bnu cabdilmuطalib ayaa nebiga ku yidhi yaa rasuula allah hal nafacta abaa aalibin bishayin abuu daalib wax maku tartay fa innahu kaana yaquuduka wayaqdabu laka waa ku caroon jiray waa ku waa ku koolkoolin jiray wayansuruka riwaaya waxay leedahay waa kuu gargaari jiray markaasuu yidhi nacam haa waan anfacay huwa fii daxdaaxin min naarin meel yacnii aan god ahayn ayuu naarta uga jiraa riwaayo kalea tilmaamayso meeshaan godka ahayn waxaa weeyaan laba kabood oo naareed ayaa loo gelinayaa riwaayo kale waxay leedahay labadiisa rays ma gaarto qofku markuu cagta dhulka dhiga meesha aan dhulka taabanaynin oo cagtu ay ka qalloocdo ayaa dhuxul naareed laba dhuxul oo naareed ayaa laga saarayaa fa yaqlii bihimaa dimaaquhu maskaxdiisaa la karkaraysa marka cadaab waa ku jiraa dabcan haddana laakiin haddaan nebigu aan aanu ahaa lahayn iyo middaa nebiga shafaacada rasuulka haddaynan ahaan lahayn meel mool ah ayuu naarta uga jiri lahaa marka maxaad malayna isaga dhan naarta ku jiro iyadoo marka laba dhimbil ay hayso sidaa ahaa haddii isaga dhanba la geliyo si ugagama darnaan lahayd walowlaa ana haddaanan aniga ahaynna lakaana fi darki اlasfali min annaar naarta mee dabaqa uga hooseeyo ayuu ku jiri lahaa buu yidhi marka shafaacada keliya ee qof gaala uu helay midanay noqotay waxaa dareemay marka shafaacadu gaalku shafaacada yacnii shafaaco naarta looga soo bixiyo ma helaayo gaal shafaaco helayo naar looga soo saaro haddii jiri lahayd abuu daalib ahal u noqon lahaa mana helin isaga waa kaa naarta aan laga soo saaraynin isagana marka abuu jahl iyo waxaa lu gooyey iyo cabdullaahi bnu abi umaya oo iyaga markii nebiga uu u yimid oo uu yidhi yaa camu qul laa ilaaha ila allah iyaga ayaa waxay lahaayeen atargabu can diini cabdilmualib warma diinta aabbahayaad nacaysaa iyagii baa marka sabab u noqday wa kharaja bihi cammuhu ila ashaam fii tijaaratin wa kharaja bihi cammuhu adeerkii baa la baxay ila shaami shaam ayuu la aaday fii tijaaratin yacnii badeeco iyo ganacsi dhexdii isagoo markaa safarkeed ku jiro wa huwa isaga oo ibnu intay casharata sana labiyo toban jir isagoo ah labiyo toban markuu nebigu jiray ayuu la baxay tijaaro ayuu ganacsi u socday ayuu hore ugu kaxaystay wadalika min tamaami lufihi bihi wadaalika kaagaasna min tamaami lutfihi weeyaan u turistiisa abuu daalib bihi nebiga uu u turaya dhammaystirnaanteeday weeyaan yacnii xataa markuu safarka aaday waa kaxaysan jiray siduu ugu dadaali jiray keliya licadami man yaquumu bihi idaa tarakahu bimaka sababta u kaxaysanayana waxay ahayd licadami man qof la-aantii yaquumu bihi uu istaagaya isaga idaa tarakahu hadduu kaga taga bimakata maka hadduu uga tago cid yacni u istaagayso ah, inaynan jirin darteed ayuu u kaxaysan jiray fara'aa huwa wa asxaabuhu abuu daalib iyo asxaabtiisii la socotay waxay arkeen miman kharaja macahu dadkii la baxay ila shaami shaam la aaday min alaayaati mucjizaadkii nebiga la siiyey waxay ka arkeen fiihi isaga dhexdiisa sala allahu calayh waali wasalama maa shay bay ka arkeen zaada ku kordhiyey cammahu adeerkiis fi lwusaati bihi dardaaran marka isaga markaa yacnii uu kala u dardaarankii loo dardaarmay adkayntiisii wax u siyaadiye ayuu ku arkay walxirsi calayhi uu dadaal isaga loo dadaalo wax u sii kordhiyo ayuu ka arkay yani mucjizaadkii nabiga waxyaabihii nabiga la siiyey khawaariqulcaadaadka ee uu safarkaa ku arkay abuu aalib waxay ku kordhiyeen inuu usii dadaalo nabiga calayhi salaatu wasalaam ayb mucjizaadkaana marka isagaa sheegi doono ibnu kaiir waxyaabaha ambiyada ilaahay la siiyo culimmadu waxay u qaybiyaan ee khawaariqulcaadaadka ah khawaariqulcaadaad waxaa la yidhahdaa waxyaabaha caadada ka baxsan yacnii dadka sunnada nolosha dariiqa nolosha dadka ay ku barteen wixii ka duwan oo ka baxsan ambiyada ilaahay marka labaa la siiyaa laba waxna waxaa la yidhaahdaa irhaasaat irhaasaatun waa saaq irhaas irhaasaat waxaa la yidhaahdaa wixii caadada ka baxsan ee nebiyada laga arko qabla nubuwa intaan lasoo dirin ka hor intaan lasoo dirin ka hor wixii nebiga laga arko irhaas baa la yidhahdaa ee khaariqulcaada ah middan hadda uu sheegi doonaa ka mida kuwan uu sheegaya mucjizo lama dhaho bacda nubuwa markii wixii markii lasoo soo diro kadib oo bacda albicta nebiga mucjizaadkii la siiyey lagu arkay mucjizo ayaa la dhahayaa marka middaas ayb mucjizo ayaa lagu tilmaamaya mucjizadu marka iyo irhaasaadku waxay ku kala duwan yihiin irhaasku waa qabla anubuwa mucjizaduna waa bacda anubuwa waxaa kalay ku kala duwan yihiin mucjizadu waxaa la socda taxaddi taxaddi taxaddi waxaa la yidhahda car yaa la yimaada middaana mucjizada marka nebiga la siiya wuxuu leeyahay middanoo kale car yaa la imaada waa kan carkeena laakiin irhaasku sidaa isagu ma aha wax taxadiya lama socdaan karaamada iyo mucjizaduna waxay ku kala duwan yihiin taxadigaa iyadana karaamada mu'miniinta la siinayo iyadu taxadi ma leh ilaahay markuu qof mu'mina karaameeyo carar yaa la imaan kara ma dhihi kara ninkan muminkan irhaasaatun waa hamza iyo ra iyo ha iyo alif iyo saad iyo aliftii iyo tadii yacnii calaamatu ahayd irhaasaatun ayaa leedahay mucjizana waa bacda albica wixii nebiga la siiyo karaamana waxaa la yidhaha waxa mu'miniinta la siiyo caadada ka baxsan oo qof mu'min hadda wanaag lahoo khayr lagu yaqaano haddii mucjizo yani lagu arko wax caadada ka baxsan mucjizo iyo irhaas la dhihi maayo labadaa nebiyada iska lehee karaama isaga la leemidiisa karaama ayaa lagu tilmaamaya ayb marka irhaasaadkii nebiga ayaa marka halkan lagu sheegayaa fa ra'aa huwa wa asxaabuhu isaga iyo asxaabtiisii abu daalib ee asxaabtiisii waxay arkeen miman kharaja macahu dadkii nebiga la baxay ila shaami shaam ula baxay min alaayaati aayadihii ayaadihii caadada ka baxsanaa fiihi isaga dhexdiisa ay ku arkeen maa zaada cammahu wax adeerkiis ku kordhiyey fi lwusaati bihi dardaaran isaga markaa ou dardaarmo dardaaranka isaga lagala dardaarmo inuu xajiyo waalxirsi calayhi inuu ku dadaalo oo isaga u dadaalo korkiisa <clears throat> kamaa rawaahu tirmidiyu sida uu tirmidi wariyey fii jaamicihi biisnaadin uu ku wariyey rijaaluhu kulluhum iqaatun isnaad rijaashiisu dhammaan wada iqaad yihiin oo <clears throat> waa maxay marka waxaa tirmidi uu wariyey nebiga laga arkay min tadliili اlkhamaamati daruurta harinteeda lahu nebiga ay hariso daruur ayaa intay isku soo dhowaato ayaa meesha isagu uu marayo ayay marka isu geedaamaysay markaasaa daruurtaa isagoo qoraxda daruurtaa ka celinaysay dadkii kalena marka qoraxdii iyo shiddadaas bay ku socdaan isaguna marka aayar daruurtaa hoosteedu soconayaa yb wa mayli shajarati iyo geeddii inay u soo iilato bidillihaa hooskeeda ay ula soo leexato calayhi isaga korkiisa geeddii harka badnayd intay soo iilato iyo isaga harkeedii isagay siinaysaan oo korkiisii bay ugu soo leexanaysaan wa tabshiiri baxiiraa waxa kaloo ay arkeen waxaa weeyaan bishaarayntii uu ku bishaareeyey baxiira baxiiraa marka nin raahiba buu ah baxiira alraahib wa tabshiiri baxiiraa bishaarayntiisii alraahibi ahaa baxiirihii raahibka ahaa bihii nebiga uu ku bishaareeyey bishaarayntii marka uu bishaareeyey wa amrihi iyo amriddii baxiiraa ninkaa la yidhaah uu amray licamihi nebiga adeerkii abi aalib birujuuci bihi inuu la laabto ayb lianlaa taraahu lyahuudu si aysan yahuuddu u arkin fayaruumuunahu markaa yahuuddu ay la doonaan suu'an xumi ayb ila waa xaasidiine walxadiidu ibnu kaiir marka waxau yidhi xadiidka lahu aslun buu leeyahay maxfuudun xadiidka asal maxfuuda buu leeyahay wa fiihi ziyaadaatun uqar ziyaadaad kalena waa leeyahay marka ibnu kaiir ziyaadaadka waa ka jeestay kaannahaa marka ziyaadaadku inaynan xoog badnayn intan uu sheegay un markaa ay saxiix tahay ninkan marka baxiira la yidhaahdo wuxuu ahaa nin raahib ah dadkii yacnii nasaarada nin wuxuu ahaa nasduuri ah baxiira raahibun nasduuriyun calaa madhabi aryuus ayb wa nasduur ismuhu jirjiis ibni iskandar nasaarada marka firqooyinkeeda ayaa nasduuriyiintu ay ka mid yihiin nasduuriyiintu waa kuwan katoliga iyo waaas kuwayaalkaasoo kale ayb ninkaa marka nasduuri buu ahaa baxiira nin marka sawmaco yaroo meel yaroo mawlaca ku cibaadaysta ayuu ahaa diintii marka hore diimihii hore jirayna wax ka yaqaanay aad u cibaado badnaa carabtu marka sawmacadiisa ayay soo mari jireen meeshan isagu uu dhistay samaystay lama hadli jirin markii nebiga calayhi salaatu wasalaam uu safarkii nebigu abu daalib uu soo raacay ayuu u yeedhay cuntuu u sameeyey sida ibnu kahiir albidaaya wanihaaya uu ku sheegayo cuntuu u sameeyey markaasuu yidhaahdeen cunto nooma samayn jirine maxaa kala jeedaa maanta markaasuu wuxuu yidhi kulligiin ii wada imaada cudna ha ka soo teginnina intii isla socotay markaa rasuulka markaa wiil yar buu ahaa da ahaan isagu markaa way ka soo tageen meel bay uga tageen intoodii waaweynayd baa u soo galay markaasuu yidhi intuu eeg eegaybu wuxuu yidhi maya wax axad idinka maqan oo ayd ka soo tagteen ma jiraan markaasay yidhahdeen wiil yar baan ka soo tagnay keena buu yidhi isaga laftirkiisa waa keenay nebigii buu marka arkay waa gedgediyey calaamadii khaatamunubuwihii buu fiiriyey wixii uu nin kitaab yaqaan buu ile ahaaye wuxuu kitaabkii ku arkay injiil iyo uu ku ararki jiray buu baaray markii uu ogaaday ayuu sidan ku yidhi abuu aalib ninkan celi buu yidhi wiilkan celi la laabo meeshaan shaam niman xaasidnimadii ka badatay oo diintiina iyo kutubtii wax ka yaqaanaa joogo oo isaga garanayo markay arkaan fahmaayo inuu nebiga lasoo bixin doono carab laga soo bixin doono isaga yahay xumaan iyo balaayay marka la raadinayaa wad buu yidhi halkan ka kaxee ayb waxaa marka abuu aalib arrintaaba haddana baraarujisay nacam oo uu is yidhi marka shanigiisu waaba weyn yahay nacam qof caadiya marka maahan sidaabuu is midaabuu marka u jeedaa ayb uma kharaja aaniyan ila shaam uma kharaja nebigii waa baxay uma kharaja wuu baxay nebigii aaniyan mar labaad buu baxay ila shaami shaam ayuu aaday fii tijaaratin ganacsi likhadiijata binti quwaylid ay lahayd maca hulaamihaa wiilkii u shaqayn jiray ayuu la baxay maysarata ahaa maysaro ay isagaa tijaaro u baxeenoo shaam ay aadeen calaa sabiili alqiraad qiraad ahaan ayay u baxeen tijaaro marka oo calaa sabiili alqiraad ah qiraad iyo mudaarabo iyo isku mid waayo waa baab abwaabta fiqhiga ka mida waxaa weeyaan qofku inuu raasumaal dhiibo uu yidhaahdo lacagtan hoo ku shaqeey adiga ribixana sidaa iyo sidaa baan u qaybsanaynaa markaa nebiga calayhi salaatu wasalaam markan waa shaqaysanayay oo khadiijo ayay lacag ka qaadeen waxay kula heshiiyeen inay lacagtaa ganacsi ku aadaan oy ka soo shaqeeyaan ribixa la soo helo saami inay markaa ka qaataan ay ku yeeshaan ayb e waxaana u soo horreysay dabcan arina nebiga waa raacay calayhi salaatu wasalaam oo reer maka ayuu ari u raacay qaraariid lacaga yaryaroo googo-a ayuu ugu raaci jiray uma kharaja taaniyan ila shaam mar labaad ayuu shaam u baxay fii tijaaratin ganacsi yacnii badeeco iyou la baxay likhadiijata binti khuwaylid ay lahayd maca khulaamihaa buuna la tegey khulaamkeedii maysarata ahaa calaa sabiili alqiraab hab oo yacnii markaa qiraabkaas ah mucaamaladaas fa ra'aa maysaratu maysara wuxuu arkay maa baharahu wax yacnii argagax geliy maa baharahu wax yacnii aad oo ula tacajubay wax la yaab geliyey ayuu arkay min shanihi nebiga shanigiisa oo ka arkay nebiga shanigiisii ayuu wax yaab geliye ka arkay farajaca waa laabtay fa akhbara sayidatahu sayidadiisii yacnii ghulaamka uu ahaa khadiijo ahayd buu u sheegay bimaa ra'aa wuxuu uu arkay faragiba ilayhi way doontay marka an yatasawajaha inuu guursado inuu markaa guursado iyay markaa dalbatay ayay doontay ayb ilaahayna marka iyadu khayrkaas u soo kaxaynayay marka ayb lamaa rajat fii dalika limaa rajat faragibat ilayhi way doontay an yatasawajahaa inuu guursaday doontay limaa rajad yacnii liajli maa rajad waxay rajaysay dartiis yay u doontay fii daalika arrinkaaga dhexdiisa ah min alkhayri oo khayr ah alladii jamacahu allaahu lahaa khayrkaas oo alla uu u soo kaxeeyey iyada iyo wa fawqa maa shay wax ka koreeyaba yakhduru ku soo dhibco bibaali basharin qof qalbigii yanii waxay iyadu aragtay ee khayrkaas ah yani waxaa iyada loo sheegay oo khayrkaa ah oy rajaysay inuu alla u kulmiyo u soo ururiyo darteed ayay u doontay iyo wa fawqa maa yaxduru khayrku intaa keliya maahane iyo wax ka dheer oo ka badan wax ku soo dhibco bibaali basharin qof qalbigii fatasawajahaa rasuulullahi nebiga waa guursaday calayhi salaatu wasalaam khadiija ayuu guursaday walahu hamsun wacishruuna sana shan iyo labaatan jir isagoo ah markaa nebi waxa weyan xaaska ugu horreeyey guursaday khadiija ahayd cid lama guursanin iyada ilaa ay ka dhimatay yanii nebigu haweenka lama guursanin ma isku dayin abu aalibaa u doonay oo yacnii isaga ayaa u doonay khadiija radia allaahu canha iyadu marka hayiba eh, ayay ahayd oo garoobay ahayd nebigu aad buu u qiimayn jiray iyadana wax badan bay la qabatay saan arki doonno eh, jannow ugu bishaareeyey guri aan buuq lahayn jawharad iyo luul ka samaysan oo jannadii baa loogu bishaareeyey ilaahay baa salaan u soo akhriyey oo nebiga jibriil baa yimid nebiga u yimid u sheeg baa la yidhi marka khadiija in ilaahay subxaanahu wa tacaala uu salaan u akhriyey oo u soo diray u sheeg sidaan waana haweenkii nebiga midda ugu fadliga badnayd bay ahayd khadiija radia allaahu canha dhammaan iyadaa ka fadli badnayd xataa caaisha radia allaahu canhunna ayb meelahaasoo dhan bay marka uga fadli badnayd caaisha radia allaahu canha iyadaa waxay tidhi weligay naag kama aanan masayrin sida aan uga masayray khadiija mana arkin bay oo yacnii ani iyadan islama keen qabin bay tiri nacam haddana maca daalika waan ka masayray maxaa yeelay nebiga aad buu u sheeg sheegi jiray markaasaa waxaan idhi bay tihi sheeg sheeggeedii waad badisay khadiija ee maxaa dhacay markaasu wuxuu yidhi innahaa kaanad wa kaanad wa kaanad wa kaana lii minhaa wlaadun way ahayd oo saasay ahayd oo saasay ahayd oo saasay ahayd owlaadna yacni ilaahay uu iga siiyey saasuu yidhi ayb marka aad baa nebigu xusuustiisu marna kama go-in khadiija radia allaahu canha shan iyo labaatan jir markuu ahaabuu markaa guursaday ilmihiisa marka ibraahim marka laga reebay inta kale iyadaa dhashay ibraahimna addoontiisii maariya u dhashay ayb wa kaana allaahu subxaanahu ilaahay qad saanahu nebiga wuu ka ilaaliyey oo u dhowray waxamaahu waa ilaaliyey min sikarihi yaraantiisiiba ilaahay waa ilaaliyey wa dahharahu waa ka nadiifiyey min darasi iljaahiliyati jaahiliyada wasakhdooda markay meel ka wacaan oo hilib iyo waxaa asnaam ay markaa u gowraceen iyo laata iyo cusaha iyo markii looga yeero rasuulka waa diidi jireen ma cuni jirin isaga iyo zayd bnu camr bni nufayl saciid binu zayd cashar almubashariinka ka mida aabbihii ah oo cadawiga ahaayo cumar ay ilmaadeerka ahaayeen ninkaa zayd bnu camr bni nufayl iyo isaga ayaa maalintay meel iskugu wada yimaadeen meel quraysh wax ku qabto oo hilib iyo waxaa la keenay ayaa nebigu uu iska dheereeyey zayd bnu camr bni nufaylna ma uunan cunin isaguna oo wuxuu yidhi war rida ilaahay baa abuuray cawska allah u soo saaray roobka uu cawska ku baxay allaa abuuray miyaydnan ka xishoonaynin inaad laatay iyo cuso u gowracdaan marka isagona ninkaa yacnii qabla nubuwa ayuu wax garanayay uu muwaxid ahaa dee nubuwana markaa ma jirto dee diin lagu dhaqmaa markaas de nebigii weli looma waxyoonin diin buu raadin jiray marka intuu shaam tegey ayuu yahuuddi u tegey waryaa diin xaq ahayo markaasay waxay ku yidhaahdeen haddaadan lacnad rabin lacnad haddaadan rabin maanta yahuudi dhulka korkiisa joogo diin fiican haaya ma leh saasay u sheegeen nasraani nasaaradii sidoo kale ay ku yidhaahdeen intuu bannaanka u baxay yidhi ilaahu ogow buu yidhi aniga diintii ibraahiiman ku taaganahay mana yaqaana da ogow bitafsiil uma yaqaano isagaas iyo markaa dadkaa unbaa ka roonaa mujtamacii markaa jiray marka alle nebigiisii waa ilaaliyey jaahiliyadii iyo wasaqdoodii waa ka ilaaliyey oo shirkiyaadkoodii waa laga ilaaliyey wa min kulli caybin ceeb kastana waa laga ilaaliyey oo xadiidka saxiixa ku sugan ahaa markay kacbada dhisaayeen dhagxaantay soo qaadqaadayeen nebigu markaa wuxuu damco inuu wuxuu furay isaarkiisii macawistiisii buu furay halkaas buu saartay si uu dhagxaanta iskaga dhigo mar allaale markii uu furay ayaa la miir daboolay oo waa la lebdayoo waa dhacay markaasaa <clears throat> markaa ayuu maradii dib u xirtay dib dambe lama arkin nebigo maro furaayo oo yacnii mara meelaan yacni munaasab u ahayn ku furayo lama arag marka dhowriddii alla uu dhowray ka mid ahayd calayhi isalaatu wasalaam ayb wa min kulli caybin ceeb kastoo alla ka dhowray wamanaxahu kulla khalqin wamanaxahu kulla khuluqin jamiilin wa manaxahu wuxuu ku manaystay oo uu yacnii ku gala uu siiyey oo ugu deeqay kulla khuluqin dabeecad kastoo jamiilin qurux oo wanaagsan ayuu siiyey <clears throat> xataa lam yakun yucrafu bayna qowmihi xataa intii lam yakun uunan ahaanin isagu xataa lam yakun yucrafu <clears throat> intuusan ka ahaanin isaga in loo yaqaanay bayna qowmihi qowmkiisa dhexdooda ilaa bilamiini mooyaane wax kaleba aan loo aqoonin xataa lam yakun yucrafu intaan looga garaninba isaga aan loo aqoonin bayna qowmihi qowmkiisa tolkii dhexdooda ilaa bilamiini unbaa loo yaqaanay ayb limaa shaahaduu waxay arkeen darteed min dahaaratihi dahaaradiisa ah dahirnaantiisa wa sidqa xadiidihi warkiisa yacnii runnimadiisa wa ammaanatihi iyo ammaanadiisa yacnii isku soo duuduub mujtamaci uu la noolaa qabla albicta xumaantoodii o dhan waa laga dhowray sidqi iyo run iyo wanaag baa alla uu ku dhowray taasuuna ku caanbaxay muxamedulamiin ayay dhihi jireen howlahooda iyo arrimahooda waaweynna mararka qaar markay isku murugto arrintooda isagaa kala bixin jiray isagoo weli markaa afartan gaarin xataa inahu lamaa banat qurayshun ilkacbata xataa inahu nebiga lamaa banad qurayshun quraysh markay dhistay alkacbata kacbada markay dhistay fii sanata hamsin waalaaiina min cumrihi soddon iyo shan sana markuu jiray cumrigiisa fawasaluu ilaa mowdici alxajari alaswad xajarulaswadka meeshiisa ayay soo gaareen markay meeshiisa soo gaareen ishtajaruu way doodeen fii man yadacu xajara fii man yadacu alxajara dhagaxa qofka dhigayay ku doodeen mowdicahu booskiisa fa qaalat kullu qabiilatin qabiilo kastaa waxay tidhi naxnu nadacuhu annagaa dhigayna uma itafaquu waxay isku waafaqeen calaa an yadacahu inuu dhigo awalu daakhilin calayhim kan ugu horeeyo oo soo gala oo iyaga u soo gala fa kaana rasuulallaahi sala allahu calayh ali wasalam fa kaana daakhilu kii soo galay wuxuu noqday rasuulallaahi sal l ly slam nebiga faqaaluu waxay yidhaahdeen jaءa alamiinu amiinkii baa yimid kii la aaminayey oo yani ammaanada badnaa yaa yimid bay dhaheen faraduu bihi way ku raalli noqdeen faamara bihawbi nebiga mara ayuu amray fawadaca maraha la ii keena ayuu yidhi fawadaca alxajara dhagixii buu dhigay fii wasaihi dhexdiisa marada dhexdeeda fii wasadi thawb wa amara kulla qabiilatin qabiilo kastuu amray an tarfaca inay kor u qaado bijaanibin gees min jawaanibi thawbi marada geesaheeda ka mid a uma marka qabiilo walbaa darafa qabata ayuu yidhi uma akhada alxajara way qaadeen marka meeshii markay geeyeen isagii baa marka dhagixii qaaday fa wadacahu mowdicahu booskiisiibuu marka geliyey ou dhigay marka caqligiisa iyo rasaaladiisa iyay ku tuseen deganaantiisa iyo caqligii uu ku maamulay iyo iyo sida markaa mujtamacu uu uga muuqday ayay ku tusaysaan waxaanoo dhan marka waa qabla albicta waa intaan la soo dirinba qoomkiisa marka wixii wanaagsan nebigu uu kala qayb qaadan jiray wixii shar ah ee xunna uu kaga beri noqon jiray waana sida qofka mu'minka u wanaagsan inuu ahaado ayb oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam qoomkiisii wuxuu kala qayb galay xilligii jaahiliyadii xilfi iyo isdhaarsi bahwadaagsi ay sameeyeen ayuu kala qayb galay nebiga sala allahu calayh ali wasalam bahwadaagsiga wuxuu ahaa xilfulfuduul ayaa la dhihi jiray dadka nimankan carabta dad yacni qofka daciifkaa ama qabiilkiisu meesha aanu ku badnayn iyo waa dhibi jireen marka mar mararka ka mida baa ilaahay wuxuu ku soo duway inay intay isu tagaan dhowr iyaga yacni dhowr qabiilo marka inay isku dhaarsadaan oo kacbadii bay tageen kacbadii bay marka gacmaha saareen waxay isku dhaarsadeen qofka laga gardaran yahay inay la saftaan cidduu ahaadaba ninka daalimkae gardaranna ay qabtaan xilfigaa marka nebiga waa ku jiray calayhi salaatu wasalaam iyagoo mushrikiin ah jaahiliye ku sugan hilibka ay yacnii qalaan uusan cuni jirin oo laataha iyo cusaha iyo waxa ay sheegayaan uu ka fogaa oo yacnii beri ka ahaa ayaa haddana yacnii waxyaabaha xunxun marka laga yimaado waxa sideeda u wanaagsan ee mujtamaca u fiican uu kala qayb qaadan jiray rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo xadiid saxiix ah uu nebigu wuxuu leeyahay laqad shahidtu fii daari cabdillaahi bni judcaan cabdullaahi bni judcaan gurigiisa waxaan goobjoog ahaa oon xaadiray xilfan dhaarsi bahwadaagsi low duciitu bihi fi lislaami anoo hadda islaamka ku jiro haddii anoo yani waxaan ujeedaa hadda oo wakhtigii islaamka la joogo yani hadda oo wakhtigii islaamka la joogo haddii la iigu yeeli lahaa la ajabtu waan yeeli lahaayo waan ajiibi lahaa taxaalafuu waxay ku ballameen oy isku dhaarsadeen an yaruddu lfuduula gardarrada inay celiyaan calaa ahlihaa dadkeeda ay ku celiyaan inaan loogu garbaynin gardarro wa an laa yacduwa daalimun madluuman qof daalimana qof madluuma inuunan ku xadgudbin taasay isku ballansadeen anna waa ku jiray maanta haddii laygu yeeri lahaa buu yidhi sidaa ay dad iigu yeeri lahaayeen waan ka aqbali lahaa xadiidka nebiga marka sidan ayuu tilmaamayaa ayb marka isku soo duub nebigu marka wuxuu ahaa xubin mujtamaca dhexdiisa nafci u joogo ayuu ahaa wixii wanaagsanna ka qayb qaato wixii xunna diido ayuu ahaa yacnii xaquna sidaa ayuu mar walbo ku jiraa ayb xaquna mar walba sidaa ayaa marka uu yahay walidaalika marka masalada halkan ka soo boodaysaa waxay tahay dadka gaalada iyo kuwa ahlu bidcada ah iyo kuwa ahlu fujuurka ah hadday iyagu u yeertaan oy qofka ugu yeedhaan wax ilaahay xurumaadkiisa lagu weynaynayo hadday ugu yeedhaan in la ajiibayo la yeelayo bidcadooda iyo shirkigooda iyo kufrigooda iyo macaasidoodana laga beri noqonayo qur-aankana ilaahay mu'miniinta isagoo si guud ugu dhawaaqay buu wuxuu yidhi watacaawanuu cala albiri waataqwa walaa tacaawanuu cala alithmi waalcudwaan samafalka iyo alla kacabsiga isu kaalmaysta imi e, dembiga iyo collaytankana mayaha isku kaalmaysanina dembi iyo collaytan dadka qofkaad ugu jeceshahayna ugu kaalmaysa ma bannaana oo adiga yacnii aada isku madhabka tihiin looguma kaalmeeyo dembi qofaadan isku madhab ahaynna haddii wax wanaagsan uu kugu yeedho war waxan baan wadaaye ama hawshan baa marka jirtee mujtamacii iyo anigii iyo adigii naga dhexaysee kaale ilaahay aan ku weynayno hadduu yidhaahdo waa la yeelayaa haddaysan dembi ahayn alimaam ibnulqayimna e, qisadan sulxulxudaybiya fawaa'idda laga qaadanayo mas'aladaasuu ku daray ayb marka aayaddii qur-aanka axaadiidtii rasuulka iyo tadbiiqi nebiga calayhi salaatu wasalaam sida nebiguba uu dabaqay iyo marka laysu geeyo culimmada islaamka fahamkooda ibnu taymiya ibnulqayim iyo kulli waxay keenaysaa wax la yidhaahdo ma jiro tacaawun dadka mukhaalifiinta ah oo yacni dariiqa saxda ah khilaafsan in lala tacaawuno mutlaqan waa xaaraam diin saxiixa ma ahan ayb mutlaqan qofkii adiga wax kugu khilaafsan bataatanba yacnii mutlaqan si duuduuba wax aad la wadaagi karta ma jiro shay saxsan ma aha maxaa yeelay dad kuwa loogu fogaansho badan yahay waa mushrikiin mushrikiintii nebigu uu ugu fogaanshada badnaaye la og yahay haddana yacnii gardarrada in la qabto hadday iyagu ka timid waa ku taageeray markii kalena kacbada markay yidhaahdeen sulxulxudaybiya kacbadii xurumaadkeedii iyo inaan lagu dagaalamin iyo markay nebiga u soo bandhigeen waa ka yeelay rasuulka weliba wuxuu u qaatay arrimo aan la qaadan karin ayuu nebiga iska laqay uu qaatay liajli xurmada kacbada in la ilaaliyo iyaguna markaa way ilaalinaayeen isagiina waa u yeelay markii nebiga lagala hadlayna waa tii uu yidhi maanta hadday iigu yeeraan yidhi shay ilaahay xurumaadkiisa ay ku weynaynayaan la ajabtuhum waa u ajiibi lahay waan ka yeeli lahaa shay ay xurumaadka alle ku weynaynayaan marka fuhuum fara badan baa marka isku qaldan waxaa laga yaabaa qofku inuu yidhaahdo qole heblaayo qolo waayo waa xisbi fakerkaasay wataan maxaa naga ayaga naga dhexeeyo kuleena adiga iyaga waxaa idinka dhexayn karo wixii biri iyo taqwo ah wixii alla kacabsiya waa idinka dhexeeyaan idinku maxaa yeelay dad kuwii loogu fogaanshada badnaabaa xaalkooda nebigu uu sidan ka dhigay calayhi salaatu wasalaam ee bal uu yidhi low duciitu bihi fi lislaami la ajabtu haddii hadda islaamkii lagu jiro wakhtigan hadda haddii la iigu yeeli lahaa waan ka ajiibi lahay waan ka yeeli lahaa marka qof walbow adiga qaacidadan qur'aanka ku hor taallo wa tacaawanuu cala albiri waataqwa walaa tacaawanuu cala alimi waalcudwaan aqwaal culuma marka hadday dhacdaba inay jirto marka yacnii ama ahlu cilmi hadda dad joogo ama kuwaan jooginoo hadday yidhaahdaan maalan yacnii ay si wax u sheegaan waa in la towjiihiyo ee maahan in la yidhaha axaadiidtii iyo aayadihii inta laga tago sheikh hebelaa yidhi un markaa calan laga daba qaato sax ma aha maxaa yeeley nebigii sunnadiisii waa tan aayaddii qur-aanka waa taa dadkii kale iyaguna marka yacnii diinta fahmayna si sariixay u sheegeen alimaam ibnulqayim zaadulmacaadka uu yidhi waxaa laga qaadanayaa qisatu sulxulxudaybiya gaalada mushrikiinta ah ahlu bidcada ahlu fujuurka hadday kugu yeedhaan arrin ay ilaahay xurumaadkiisa ku weynaynayaan ujiibuu waa laga yeelayaa wa in municuu hayrahu wixii aan intaa ahayn laakiin oo qallooca ah, waa loo diidayaa la siin maayo waa laga joojinayaa marka shirkiga iyo bidcada iyo macsida iyo koox ku biiridda waa balaal lama ogola intii yacnii shay markaa alle xurmadiisa lagu weynaynayana qofkii muslima iyo balkaan muslim ahayn xataa hadduu keeno khudba alla uu ku weynaynayo xurumaadkiisa waa yeelaynaa annagu is hortaagi mayno ayb xaqa marka sidaa weeyaan <clears throat> markaa wuxuu yidhi uma akhada alxajara fawadacahu mowdicahu buu dhigay meeshiisii sala allahu calayh waaalihi wasalam faslun mabcahuhu sala allahu calayhi waalihi wasalama soo bixintii nebiga la soo bixiyey walammaa araada allaahu tacaala ilaahay markuu doonay raxmat alcibaadi addoommada naxariistooda wa karaamatahum karaamadooda markuu doonay ayb biirsaalihi dirid uu ku karaameeya marka soo dirid oo nebiga uu diro ilaa rabbi alcaalamiina ilaalcaalamiina caalamiinta uu u diro walamaa markii araada allaahu tacaala alla uu doonay raxmat alcibaadi addoommada naxariistooda markuu doonay inuu naxariisto wa karaamatahu maamuusitaankooda yacnii karaamayntooda markuu doonay biirsaalihi diris uu yacnii u diro rasuulka uu diro ila ilalcaalamiina caalamiinta uu u soo diro xababa ilayhi alkhalaa xababa ilaahay wuxuu jeclaysiiyey ilayhi nebiga alkhalaa'a buu jeclaysiiyey keli noqosha fa kaana yataxannasu wuxuu ahaa markaa inuu ku cibaadaysanayo bikaari xiraa godka xiraa la yidhaahdo gaari xiraa marka waa god markaa buur dheer weeyaano marka maka gees uga taallo ayb halkaa ayuu marka ku cibaadaysan jiray fa kaana nebigu wuxuu ahaa yataxannasu inuu ku cibaadaysanayo bikaari xiraa godkaa xiraa la yidhaahdo ayb godkaa waxaa weeyaan nebigu marka halkaa unbuu aaday maahee isagu marka in loo qasdoo la aado oo la barakaysto oo wax lagu soo akhriyo iyo ama habeenno lagu hoydo iyo dadka qaar siday samaynayaan sunna ma aha iyada kamaa sidii kaana yasnacu uu samayn jiray daalika kaagaas mutacabiduu daalika azamaan wakhtigaa dadkii joogay kuwooda cibaadada badnaa oo cibaadaysan jiray sida ay yeeli jireenba oo dadkaa waagaa joogay dadkii cibaadaysan jireen intay gaar dadka uga baxaan ayay buurtaas xeraa ayay tegi jireen halkaabay intay ku keli noqdaan ayay ku cibaadaysan jireen kamaa qaala abuu aalibin abuu aalib sida uu yidhi fii qasiidatihi almashhuurati qasiidadiisii caanka ahayd allaamiyati ee laamiyada loo nisbeeyey wa hawrin waman arsaa habiiran makaanahu waraaqin libirin fii xiraa'in wanaasili wa hawrin baan ku dhaaranayaa godka hawr waman ayaan ku dhaaranayaa iyo macbuud arsaa yacnii alle rabbi arsaa qotomiyey tabiiran buurta tabiir la yidhaahdo makaanahu booskiisa ku qotomiyey yaan ku dhaaranayaa iyo waraaqin mid korayo ayb libirin liajli birin samafal iyo cibaado darteed u korayo fii xiraa'in calaa xiraa'in buurta xiraa korayo iyo wanaasilin iyo mid degayaan ku dhaaranayaa markaa wuxuu halka u deliishanayaa ibnu katiir meeshan beydkan dadkii waagaa joogay buurahaas inay intay tagaan ku cibaadaysan jireen wa hawrin baan ku dhaaranayaa buu yidhi thawr iyo waman macbuud arsaa rabbi yacnii arsaa qotomiyey habiiran buurta habiir la yidhaahdo habiir marka waa buur ku teedsan ilaa mina soo gaarta waa middii ay dhihi jireen marka ay maalinta yacnii habeenka ay musdelifo baryaan subaxii markay soo kacaan ciidda ay iyagu intay cabbaar musdelifo ku daahaan ilaa ay qoraxdu ka soo baxdo ay dhihi jireen ashriq habiir ka imaa nakiir markaa wuxuu yidhi waman arsaa habiiran makaanahu iyo waman macbuud arsaa qotomiyey habiiran habiir makaanahu booskiisii ku qotomiyey wa raaqin mid korayo libirin u korayo samafal darti fii xiraa'in buurta xiraa korkeeda koraya wanaasilin iyo ku degayaan ku dhaaranayaan ayb marka isagoo halkaa joogaa marka waxyigii u yimid xilli ay markaa ramadaan ay tahay halkaadaa marka u ka sii wadi doonaa in sha allahu tacaala wabiاllahi towfiiq wsala اllah wslm calaa nabiyina muxamed wcalaa aalihi wasaxbihi wslm